alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi ajmaciin ama bacdu casharkii shalay waxaan wax yar uga noqonaynaa xadiidkii ina ibraahima xarama makata wadacaa liahliha wa inii xaramtu lmadiinata kamaa xarama ibraahimu maka xaramka makaad iyo xaramka madiino xagga axkaamta waxna waa ku kala duwan yihiin waxna waa alay aan darsiga kudheansaxayn amka madaniga sida raajixa waa la isku khilaafsan yahay laakiin ahlilcilmi ay u badan yihiin geedihiisa asaga laftirkiisa in la gooyo ma banaana saydkiisana ma banaano in la ugaarto sida raajixa ah waxay ku kala duwan yihiin laakiin eh, xaramka makaad ugaarka lagu ugaarsado lagu dilo waxaa la yidhaha aljazaa ayaa الذيina aamنوا laa taqtulu الصyd وأنfushm وmن qتlh yxkم bh neef munaasab u ah ama u dhigmo ayaa qofkiisa laga rabaa oo jaza ayaa ka waajibaya laakiin madiina faydka lagu dilo jaza kama waajibayo laakiin lagu dil xaaraam jaza kama waajibayo meeshaas ku kala n ay la dheer tahay ah qofkii geedaheeda soo gooynayo kale la arko in muslim ku sugan xadiid muslim uu saxiix yeelay ee abu daawuud ku sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi eh, qofkii aada aragtaan eh, isagoo yeelaayo iyo waxa lamida ah ama geedaha madiine goynaayo nabiga sala allahu caleyh ali wasalam waxau yidhi qofkaas waxaad yeesha eh, salabkiisa qofkii arkaa ka qaato salabku waxa waxa uu haysta markaas in laga qaato sacd ibn abi waqaasaana ku dhaqmay xadiidkaas laftirkiisa marka taana waa xugun ay maka dheer madiine ay maka dheer tahay markaasoo geedeeda jaraal arka in dharka iyo waxa uu daud oo weriye muslim oo saxiix yeelay ayaa sidaa marka meeshaas saasaan ugu noqonayna taasad ku baraarugsanaaneysaan marka oo ah in xaramka madiino ugaarkiisa iyo sayd ugaarkiisa iyo geedihiisa lama goy karo nacam xanafiyada ayaga diidaan oo xanafiyada waxay yidhahdaan waa la goy karaa waana lagu ugaaran karaa iyagoo deliishanayo shimbirkii ninkii abuu cumayr wiilkii yaraay u haystay iyo abaa cumayr maa facala nuqayr xadiidkaas ayay u deliishadaan laakiin xadiidkaas iyo axaadiista ay deliishadaan dhammaanteed jawaab kama marna oo waa yani ama nas kuma aha ama jawaabo kale ay leedaho qabla taxriim wax ahaayo waayo sida ibnu xajar fatulbaariga uu ku sheegay marka meeshaasa loogu baraarugsanaayo ayb darsigeenana halkaan ka gelaynaa marka xadiidkii jaabir ee dheeraa ee sifati xaji nabiy sifatu xaji nabiyi sala allahu alayh waali wasalam ayaan kasoo hadlaynay oon haynay ayb uma rakiba xataa ata almawqifa fajacala badna naaqatihi alqaswaa ila sakharaati ayuu yeelay wa jacala xabla almushaati dadka lugleyda ah meesha ay ku kulmaan ama jidka ay maraanna bayna yaday ka yeelay wastaqbala alqiblata qiblada ayuu ujeestay u qaabilay falam yazal kama zuulin waaqifan inuu taagan yahay xataa garabat shams ilaahay qoraxdii ka dhacdo wadaabati sufratuna ay tagto boorboorkii qoraxda jaallaheeda ilaa uu ka tagay qaliilan yar xataa qaaba alqursu ay waqaaba alqurs oo iftiinkiina ou cilayo ou baaba-ay dafaca nebigu marka waa soo tegay markaas markay qoraxda iftiinka u baaba-ay dafaca rasuulka waa soo shubma waa soo tegay oo musdelifo markaa usoo socdaa waqad shanaqa walxaal qad shanaqa isagoo uu ciriiriyey azimaama hogaankii lilqaswaa ee hashiisii qaswaa uu ku ciriiriyey hogaankeediibuu ku ciriiriyey xataa ina ra'sahaa xataa ilaa ina ra'sahaa madaxeeda hasha madaxeeda la yusiibu ou taabanayo mawrika raxlihi raxligiisa ama ratigiisa kabaalaha saaran ilaa hasha madaxeeda uu soo taabanayo yani sidau dhanka xaggiisa ugu soo jiidayo ee uu dadka uga celinayo heerkaasay gaaraysay wayaquulu biyadihi gacantiisa wuxuu ku oranayo uu yeelaya alyumnaa ee midig ayuu dadka ayuu dadka ugu ishaarayo ayuha annaas dadow asakiinata asakiinata ayuu ku dhahayay gacantiisa midig asagoo isticmaalaayo ayuu deganaan iyo xasilooni u tilmaamayo ayuha annaas dadow asakiinata ay ilzamuu laazima asakiinata xasilooni asakiinata ay ilzamuu laazima asakiinata nusiba cala aliqraa iqraa-a lagu nasbiyey isimkan marka marka waxaa laga qaadanaa idan marka in qofka gaadiidka wato ee carafaad kasoo tegaayo musdelifo usoo socdo xilligaas cariiriga badan oo dadku ay saa u wada shubmaayeen in dadka loo naxariisto dadka lugeynaayo kuwa gaadiidka daciifkaa ah wato in loo naxariisto oo tartiib gaadiidka qofka ugu wato oo dadka uusan ku iscaajininoo hoon iyo qaylo iyo uusan ku dilin bal nabiga sala allahu alayh ali wasalama hashiisa si tartiiba u watay asakiinata sakiinata ayuuna dhahay kulamaa mar kastoo ataa uu yimaado xablan dariiq ama meel marka taag oo bacaad ah kulamaa mar kastoo ataa uu yimaado xablan ay atallu sagiir taagga yaraa alxablu la yihahda kulamaa markastoo ataa uu yimaado xablan taag arkhaa lahaa waa u laalaadinaayay qaliilan wax yarba u laalaadinaayay xarigiiba waxoogaa yar u laalaadinaayay xataa intii tascadda ay ka fuusho taaggaas nooaa laga qaad xayawaanka in loo risqiyo ayaa laga qaadanaya culimmadu ay yidhaahdeen sababto waxay ah tahay aduu markaad dhul siman ku socoto ama aada meel ka deganaysid iyo marka aad fulayso xiriirigii uu ku hayay xoogaa ka dabcinaya rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam kulamaa markastoo ataa uu yimaado xablan taag yar arkhaa laxaa nabiga waa u laalaadinaya hashii qaliilan wax yar buu u laalaadinaya xariggeed xataa intii tascada ay ka korto xataa ata lmusdelifata ilaa uu musdelifo ka yimaado musdelifou yimid marka musdelifa marka carafaad iyo minay u dhexaysaa awel minaa laga soo tegay musdelifo waa lasoo gudbay shalay oo carafaada la yimid sagaalaadkii meeshaa la joogay waa laga habeenkii qoraxdii baa dhacday waa lasoo socdaa hadda musdelifa aa lagu hakanaa marka weli mina lama soo gaari soo noqodka waa ilaa mog fasallaa bihaa fasallaa nabiga waa tukaday bihaa musdelife ayuu ku tukaday almaqriba maqribkii iyo walcishaaa cishihii biadaanin waaxidin hal aadaan iyo waiqaamatayni iyo laba iqaamo marka salaadii maqrib aawey qoraxdii waxay ugu dhacday isagoo carafaad joogo maqribka xaggaas laguma tukanayo horaa loosoo dhaqaaqa jamcu ta'khiiraa la samaynayo maqribka waa la dibdhigaayo xilliga cishaha ayaa lasoo gaaraa musdelifa marka lasoo gaara ayaa marka waa la adimaa maqrib uu tukanaa saddex ragco haddana waawaxaan waa la adimayaa waa la aqimayaa maqribaa saddex ragco laga tukanaa waa la aqimaya haddana cishaa la tukanaa wax sunnaa dhexdooda looma dhexaysinaayo cishahana laba ragca laga tukanaa waa lasoo gaabinaa qasran wa jamcan waa midaan yawma thaaminka salaadii la tukanayo maxay ahayd qasran bisa jamc ma jamc jamc ma jirin culamada marka salaadahan la jamcinaayo ma safar dartii maa loo jamcinaa mase waa nusuk labada waa yidhahdaan culamada manaasigta xajkay kamid taha qaarada oo in salaadaha la jamcintaan iyo gaabintaan xataa ninkii meeshaas degan waa inuu saas yeelo markaas qaara saas u dhahay culamada ayb kulamaa ataa xablaha marka xataa ata lmusdelifata ilaa u musdelifo ka yimaado fasallaa biha almaqriba ayuu tukaday walcishaa cishihi iyo cishihi biadaanin waaxidin hal adaani aadaani waiqaamatayni laba iqaamo riwaaya waxay leedahay xadiisla xadiidka weliba usaamata bnu zayd oo nebiga ayaa carafo kasoo raacay usaama uu soo fangeliyey oo hasha la saarnaay markaasuu wuxuu ku yidhi usaama nebiga marka dhexdu intuu ku istaago xaajo gutay markaasuu wuxuu yidhi usaama asalaa rasuulka ilaahi salaada miyaan la tukanayn markaasu wuxuu yidhi asalaatu amaamaka salaada waa kaa horeysa ilaa uu marka halkaa ka yimaado waa soo socday rasuulka sal l slam fasallaa biha almaqriba walcishaa biadaanin waaxidin waiqaamatayni walam yusabix ma sunnaysanin baynahumaa dhexdooda shay-an waxba ma aanu ku sunnaysanin uma dajaca waa jiifsaday xataa dalaca alfajru ilaa uu waagu ka beriyo salaadaha markuu tukayo cishihiisa tukayo waa iska seexay ilaa uu waaga ka beriyo halkaa marka waxaa laga qaadanayaa inaan salaado kaleba la tukanaynin habeenkaas waxa uu marka in markiiba laora qofka uu ka seexdo haduusa dan weyn markaas aysan jirin aysan haynin waxa sidaa loo yeelayana waxay tahay acmaasha maalinta tobnaad subaxii markuu waaga berye la qabto ayaa acmaal tiro badan ba ah xajka oo dhan ba waa maalinta tobnaad waayo yawmu naxri la yiraha ama yawmu lxaji alakbar maalinta la yirahdana waa maalintaa wa ayb uma dajaca waa jiibsada xataa dalaca alfajr ilaa waaguu ka beriyey fasalla alfajra subxii buu tukaday xiina markii tabayana lahu oo u cadaaday asubxu waagu oo u cadaaday subaxa u cadaaday biadaanin aadaan iyo iqaamatin iyo iqaama waagu markuu si fiican oo u arkay ee oo u dilaacay ayaa nabiga sala allahu calayh waali wasalama waxa uu yidhi xataa tabayana lahu subxu biadaanihi iqaamatin uu ku tukaday nacam hal aadaan iqaamadiisa waa iska hal salaad isaga halkan laakiin nebigu isagoo ilaa waagu uu ka beriyo ayuu jiifay musdelifa laakiin dadka laba nooc waay meeshaan marka la joogo dad ducafa ah naagaha iyo dadka waayeelada ah, iyo ilmaha yararka ah, iyo wixii ayaga wada markaas dadadka noocaas oo kale waxaa u banaan nisfu leylka inay iska baxaan ayaga ooy musdelifa ka dheelmadaan oo waaguba uusa ugu beriyinba musdelifo laakiin wixii xoog le ee awood haayo ayagu waxaa laga rabaa inay waagu halkaas oo ugu badiyo waxaa garatan soo maha mabiitu musdelifana culamada qaar ruknigay ku sheegaan habeenkaas musdelifa la baryaayo rukni qaaraa dhaho sida aduu loo badayana waa waajib min waajibaati alxaji marka ma sahlana mabiidka musdelifa ma sahlana qaar sunan ay ku tilmaamaan sunnaay ku sheegaan laakiin sunna ma aha waa waajib waa waajib hadhowa marka waajibaat lxaji arkaanta mar dambaan sheegi doonaa wixii marka xoog le waagu waa inuu ugu baryaa musdalifa wixii aan xoog lahayn oo ducafo ahna habeenkay ka dheelma karaan mar haddii waa nisfuleylka eh, xagga loo dhaaf waa iska baxayaan ayaga musdelifo afteyda maxaa marka musdelifo lagu sameeyaa allaa lagu baryaa halkaa iyadoo maan fa idaa afadtum riwaayada muslim saana ugu taallaa oo dacaawa kabara wahallala saana ugu taallaa waala lahu alla subxaanahu watacaala ayuu laa laa ilaha illa allah buu yidhi falam yazal kama zuulin waaqifan inuu taagan yahay nebiga xataa intii asfara ou ka caddaado jiddan aad oo uga caddaado ilaa yacni waagu ou si fiican uga soo caddaado jaallihii stiinkii ou soo weliba qoraxdiima soo bixin laakiin cadday noqoto xataa intii asfara ou ka caddeeyo jiddan oo aada uga caddeeyo fadafaaca dafaca nebiga waa soo waa soo baxay qabla an tadluca shamsu musdelifou kasoo baxay fadafaca nabiga musdelifuu kasoo tegay qabla an tadluca shamsu ilaa intaysan qoraxda soo bixin xataa intii ataa uu ka yimid badna muxasirin badna muxasir meesha la yidhaha waadi waay muxasir waadi magaciis waay waadigaa ilaa uu ka yimid faxaraka waa dhaqaajiyey hashiisii qaliilan wax yarbuu dhaqaajiyey oo xoogaa yar waa orday ordow ku maray meeshaas halkaana marka dhowr waxayaabood baa ku jiro shay mid waxa weeyaan in musdelifo laga tago qoraxdoo soo bixi salaada subax waa lagu tukanaa qofka xooggale waa ku tukanaa salaada subax alla bariyu sameynaa markuu yiraa allele waagu iftiinku si fiican usoo baxay qoraxdiina aysan weli soo bixin waa inuu ka dhaqaaqaa xagee la aadaa minaa lasoo aada marka waa laga soo dhaqaaqayaa oo waxaa loo soo socdaa minaa loo soo socdaa ayb jaahiliyada ayaga waxay samay jireen siday axaadiista soo socta u ku keeni doono jaahiliyadu laga caado ay lahaayeenba nebi waa ku khilaafay sala allahu caleyh waali wasalam oo reer quraysh marka ay soo baxaan carafaad ayagu ma aadi jirin ayagu waxay ku hari jireen minay ku hari jireen ama musdelifay ku hari jireen oo carafaad iyagu xaramka maaha carafaad xilliga wa xuduudda xaramka kuma jirta carafaad reer quraysh marka waxay dhihi jireen annaga haddaan nahay naxnu alxums ay dhihi jireen annaga waxaan nahay dadkii marka eh, dadkii ahlu beytka beytkan ehelka u ahayaan nahay marka anagu ma ka baxayn xaramka dhii dadka kalea bixi jiray marka oo carafaad aadi jiray ayuun halkooday joogi jiray markaa nebigu markuu xajinaya sala allahu alayh ali wasalama waa la fiirinaya marka bal mabed waxyaabihii uu xajkii jaahiliyada waxa uu ka bedelo iyo waxa uuna ka bedelin waa la fiirinaya rasuulka sal l slam isaguna dadka wuxuu dhahaya ayuha annaas khuduu canii manaasikakum acmaashiina xajka iga qaata lacallii laa alqaakum bacda caami haada waxaa laga yaabaa sanadkaygan kadib inaanan idinla kulminba sidiina u dhacdo nebiga xaj dambe maba xajinin dhowr todobaatan maalmood camal oo noolaay bacda xajkiisa gagalaale marka nebigu ma waa gudbay marka isaga ilaa uu gudbay ee uu gaaray carafaad waa kii uu tegay sala allahu alayh wali salam caadada labaad uu ku khilaafa waa middaan waay ayagu markay musdalifo ay iska baryaan habeenkii ilaa waagu uu ka bariyo oo qoraxdu ay kasoo soo baxda maka tegi jirin oo waxay dhihi jireen ashriq sabiir buur weyn oo musdelifo ku taalo sabiir layraa ayay waxay dhihi jireen qoraxda soo bixi yani iftiinkaaga keen oo markii iftiinku qoraxdu iftiinkeedii oo wac soo yirahday bixi jireen kufaaru quraysh nebigu marka taana waa ku khilaafay caadadaaso wuxuu ka dheelmaday meeshaas uu ka baxay iyadoo weli qorax soo bixi marka waa inaysan qoraxda qofka ugu soo bixin xaajiga ah ayb marka wuu yidhi fadafaca qabla an tadluca shamsu buu baxay xataa ataa badna muxasir badna muxasir marku ilaa uu ka yimid faxaraka qaliilan xoogaa yaru dhaqaajiyaashiisii waa lir waa orday meeshaa xir waa intii dhagax tuuriye ah meel dhuweyn maaha badnu muxasir sababtoo nebiga u rooray waxay ahayd meeshaas waxaa lagu halaagay nimankii maroodiga watay ee abraan la dhihi jiray ee u socday kacbada inay dudumiyaan meeshii lagu halaagay oo maroodigoodiina uu ku nooday oo u fariistay halkaas marka lagu halaagay nebi oo ku maray sala allahu caleyh ali wasalam caadadiisuna waxay ahayd goobaha dadka lagu halaago inuu nebiga orod ku maro saasaa caado u ahaa jirtay oo markuu u socday qaswatu tabuuk waa tii uu sii maray diyaaru tamuud meesha reer tamuud lagu halaagay maradiisiibuu marka nebiga isku daday oo uu wejigiisa kusoo foorariyey orodna waa ku maray oo wuxuu yidhi laa tadkuluu masaakina aladiina dalamuu kuwii dulmiga falay guryo meelaha ay ku jiraan ay ku baqbaktiyeen oo lagu halaagay ha gelininu yidhi ilaa an takunuu baakiin idinkoo ooynaya maaha saa marka caadada nabiga ee sala allahu alayh ali wasalam marka culamada taasay sheegaan faxaraka qaliilan u ceer buu dhaqaajiyey markaashiisay uma salaka uma markaa dabeed salaka nebigu waxau qaaday adariiqa alwustaa jidka dhexe ayuu qaaday jidkii oo markii hore carafo kasoo aaday maahane mid kaleu maray markan dambe culamada fuqahada shaaficiyada waxay yidhahda alma'zamayn waxaa laga yaaba in saas kutubaa a ku aragto fiqiga uma salaka waxau qaaday nebiga adariiqa alwustaa jidka dhexe ayuu qaaday bimacnaa jidkii o awal markuu u socday carafaad maray maahan mid kaloo hadda soo qaaday soo noqodkiisa oo usoo qaaday ila waxaanu moogtaha waa waa meeshii shalay laga yimid hadda loo laabanaya moogta naam oo markii hore markaa laga yimid minaa la beriyo la joogay waa laga socday waxaa la tegay carafaad waa lasoo laabtay musdalifa la seexday minaa lagu soo noqona marka jidkii uu ku baxay maahane mid kaloo kusoo laabtay uma salaka ariiqa alwustaa wau soo mara allatii taas oo takhruju ubaxayso cala aljamrati alkubraa jimrada weyn saddexda la tuuro saddexda jimro la tuuro mideeda weyn taa intii ataa u ka yimid aljamrata alatii aljamrata jamrada allatii taas oo cinda shajarati geedda agteeda ah geedaa markaa ku taalla la garanayo faramahaa nebiga waa tuuray jamradiibuu tuuray meeshii bisabci xasayaatin toddoba dhagax buu ku tuuray yukabiru waa kibaaranayo maca kulli xasaatin dhagax kasta oo minhaa toddobadaa ka mid a mithlu xasal khadfi ayuu tuuray mithlu xasal khadfi ay xasan ayuu tuuray mithlu xasal khadfi nacam farganka buruurxiisa oo farganka dhagaxiisa oo kale ah ramaa nebigu waa tuuray min batni lwaadi buu ka tuuray waadiga calooshiisuu ka tuuray halkan idan dhowr axkaamaa ku jirto waxay tahay wuxuu yidhi markuu jidkaas soo qaaday wuxuu soo qaaday jidka dhexe ee toos marka wuxuu soo qaaday jidka dhexe ayuu soo qaaday uu soo maray jidkaasoo toos ugu soo baxo jamrat lkubraa jamraadku saddex waayo asuqraa alwustaa alkubra midda kubraada alcaqabana waa leedahay jamrat lcaqabana waa lagu magacaaba qofku marku marka kasoo baxo uu ka imaanayo musdelifo oo mino xaggeeda usoo socdo tan ugu horeysa ou maraayo waxaa la yidhahda assuqraa waa dhaafaya maalinta tobnaadan hadda joognaa maalmuhu xaj ku leeyahay xusuusnaada waa dhaaf marka camalka koowaad waa la qabanayo ogow midda ah, koowaadu u dhaafaya yar midda dhexow haddana dhaafaya tan dambe oo dhanka ma ka xigto midda hadda uu tuurayo rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam xataa ata aljamrata alatii cinda shajarati ilaa uu ka yimid jamradii u dhoweyd geedda agteeda ahayd faramaaha bisabci xasayaatin buu ku tuuray toddoba dhagaxuu ku tuuray toddoba quruurax toddoba dhagaxuu ku tuuray dhagaxda marka tiradooda waa toddoba dhagaxdaas marka xad intay la ekaanayn mitlu xasal khadfi farganka dhagax la geliyo oo kale la eg culamada marka waxay ku qiyaasaan digirta ayuu wax waxyarka weyn nooc digirta kamida eh, eh, la yiraahdo xumuska digirta xumuska la yirahdo cadcad ee waaweyn teena ka waaweyn ayuu dhagaxu la ekaa dhagxaantu ay ku qiyaasa marka dhagax waaweyn la qaadan maayo naam rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dad dhagax waaweyn tuurayo nebigu ka eg oo wuxuu yidhi iyaakum walguluwa fi diin oo meeshaas ku yii waa wuxuu yidhi waxaan ujeedaa dhagaxdaa yararkaa tuuru yii oo u tilmaamay iyaakum walguluwa fi diin iska ilaalina diinka in lagu xadgud wax waaweyn la tuuro dadka qaarkiis marka waxay uhaystaan meesha wax lagu tuuraa inuu shaydaan meesha joogo iyo shaydaanku dabcan markii nebi ibraahim manaasigta la baraayey xadiis waxaa jira saxeixa in shaydaan meeshaas oo uga soo baxay oo la layidhi toddoba dhagax ku tuur uu ku tuuray haddana midda dhexo uga soo baxay toddobau ku tuuray midda saddexaadu uga soo baxay toddobau ku tuuray asalkii hore sidaa ha ahaado laakiin hadda anagu waxaan tuurayna waa itibaac waxaan waxu tuurayna ee maho ma ognin meesha inuu shaydaan maalinkaas soo istaago la tuuraayo dadka qaarkood say la tahay ma aha qaaraa marka waxaad arkay shaydaanka u darnaaday isleyn dhagax waaweyn ay tuurayaan kuwo kale waxaa laga kabay tuurayan kab nacam waxyaaba gariibaa ku arkaysaa nacam cajiib marka lama ogola waxaas oo dhan sharcigu wuxuu ku socdaa itibaaca uu ku socdaa maana kuma socdo yukabiru maca kulli xasaatin minha marka la tuuraa marka waxyaabaha uu ka tegay waxaa kamid a nabiga calayhi salaatu wasalaam buurtaa markuu tuuraay wuxuu ka istaagay maka dhanka bidixuu iska marsiiyey minana dhanka midig jidkii oo ka yimid midiguu iska marsiiyey gacantiisa midig makana gacantiisa bidixuu iska mariyey sidaas marka xaggaanna minaa jirta xaggaanna maka saasoo marka ugu tuuray xaggaas in laga soo mara waa sunnada saas waa meesha aad ka marta laakiin hadduu ku dhaco dhagax laa ba'sa laakiin sida sunnada waxaa weeyaan in makana bidix la yska xijiyo minana midig la yska xijiyo dhagax kasta marka la tuuraayo in allahu akbar la yidhaahdo marka dhagaxdaan la tuuraayo maxay yihiin marka waa dikri alla wa wax kale ma aha nabiga sal l sl wuxuu yii inamaa jucila balaaq bilbeyti wasacyi bayna safa walmarwa waramy ljimaari liiqaamati dikri illahi tacaala waxaa loo yeelay oo loo jideeyey in la dawaafo sacyi la sameeyo dhagaxdaan la tuuro dikriga alle in la oogo dikriga alle in la oogo marka dhagax layska tuureynayo ma aha keliya cibaada meesha ku jirta mithlu xasal kadfi haramaha nebigu wuxuu ka tuuray min batni lwaadi buu ka tuuray camalka ugu horeeya marka waa maalintaa la qabanayo habeenkii waa soo beriyey waa soo tukaday salaadii subaxa soo ducaystay waa yimid qoraxda markay soo baxdo tuuray rasuulka sal ly slam maalintan tobanaad labada hore lama tuura jamrada labada saddex ayaan dhaxnay jamaraadku assuqraa walwusdaa lama tuuro maalintan midda weyn keliya la tuuraa ayb uma insarafa nabiga waa tegey ila almanxari makaanu gawraca meesha wax lagu gawraco tegey fanaxara waa gowracay nabiga sal l slam lixdan iyo saddex halaado gacantiisa ku gowracay soddon iyo toddobana wuxuu u dhiibay cali radia allahu canhu nacam meeshaas lixdan iyo saddex halaado gawraca rasuulka sal l slam aada u karti badna sal allahu aleyh waali wasalam ayb uma insarafa waa gadoomay ila buu buada fanaxara waa gowracay dabcan waana xeertay maalintaas nacam oo wuxuu sameeyey markuu tuurtay waa xirtay waa gowracay uma rakiba rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waa koray fa afaada ila lbeyti hashiisiibuu koray fa afaada waxau eh, u shubmay ila lbeyti naxwalbeyti beyt xaggiisa u shubmay oo kacbadii uu aaday marka hadda makaa la yimi fasallaa bimakata makuu ku dukay aduhra salaada duhr rawahu muslimun xadiidka muslim aa weriye mudawalan isagoo dheer halkan marka iyana xukun ku jira waa maxay maalintan afar camalaa la qabtaa afar camal waa waxa la qabtaa alramyu toddobaada toddobaa la tuura jimrat lkubraa wadabxu gawrac gawraca walxalqu xiranaa qofka ama waa gaagaabsanaa timaha xalqigaana fadli badan tan afaraadna waa maxay adawaafu bilbeyt kacbada dawaafa afar camal soo maha marka waa maalinka ugu acmaasha badan waa marka meesha leanna qofkii musdelifo ka yimid melow imaaday dhagaxuu tuuray waa xiirtay waxbuu gawracay u soo laabtay uu yimid makaw dawaaf ku sameeyey dawaafkan marka waxaa la yidhaha dawaafu ifaada maalinta tobnaad la sameeyo waa midka rukniga ah ruknun min arkaani xaji wa qofka hadduusan la imaanin isaga xajkiisu waa jo waa waa waxaa weeyaan waa joogaya ilaa uu ka sameeyo mataab noqonaya xajkiisa wakti gooni isagu ma laha maalinkan in la sameeyaa fiican haddaad makansan weyso maalmaha dambe waa iska samaysa laakiin adoon samaynin xajkaagu naaqis waa xaj saxa ah, maa dawaaful ifaada leeyahay xajku saddex dawaafuu leeyahay dawaafulquduum horaan usoo sheegnay marka la gelaayo dawaaful ifaada waa midka maalinta tobnaad la sameeyo oo suuratu lxajna ku jira uma liyaqdu kafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq kan saddexaadna dawaafulwidaaca la yidhaha waa marka xajku ou dhammaado ee qofka uu rabo inuu soo tago waa inuu udambaysiiyo dawaaf ma la garta saddexdaa dawaaf xajku saddexdaas dawaaf buu leeyahay midkaan maalintaan nebigu uu samaynayo qof walba waa laga rabaa saddexdii qolo kii sameeyey ifraad xajkiisa uu ahaa kii mutamatica ahaa kii qaarinka ah waa laga wada rabaa laakiin markii dawaaf dawaafkuna sifadiisu horaan usoo sheegay dawaafkan laakiin waa ka duwan yaha kii horo mara oo halkaan marka idibaac ma laha isaga in garabkan midig la muujiyo ma laha dawaaful quduumka kaa iskale bis dawaafkan marka marka uu dhameeyo qofka laba ragco wuxuu ku tukana maqaamu ibraahim labadii ragco maqaamu ibraahimka markuu labada ragco ku tukada kabacdi dadku dhowr nooc ninka mutamatica ah sacyiyaa laga rabaa asacyi beyna safa walmar waa laga rabaa maalintaa sababtoo ah isaga sacyigiisii iyo dawaafkiisii hore cumradiisii baa la tagtay soo ma xajkiisu dawaafuu rabaa iyo saci meela socotaan horta masilama socotaan yaa maalintan tobnaad ee la dawaafaayo qof walba dawaafka waa laga rabaa markau dawaafka dhamaysto dadku waa la kala qaybina ninkii xajkiisu tamatuc ou ahaa asaga sacyi baa laga rabaa sacyi bayna safaa walmarwa mar labaaduu ku celinaa sacyi sababta kiisii hore cumrow u noqday ilaa inta cumraysta sooma xalaaloobin asaga ya intuu cumraysto xalaalooday haddana xaj gooni u xirtay sooma xajkiisan dawaafisa ayugu u baahan yahay ninkii qaarin ahaa oo isaga weli xiraamkiisii shalay ku baaqi noqday oon cumradii ka xalaaloogin oo cumradiisu ay xajka ugu dhex jirtay hadduu shalay soo saciyey marku markii kow uu soo gelaya dawaafulquduumkii markuu sameeyey sacyi bayna safa walmarwa uu ku daray ee sidaas uu xajkiisi ku sugtay sacyi labaad lagama rabo inuu ku celiyo sababtoo kiisii horaa baaqi u ah oo meel maalinkaa u gelaayo ma garateen hadda intaas nacam mufridkana isaguna waa lamid sababta mufridku waxa weyaan isaguna waa baaqiba u ah oo wax uu ka xalaalooyo ma jirto hadduu dawaafkii sacyi hore usoo sameeyey isaguna waa lamid mutamatica laakiin sacyi labaadaa laga rabaa sheikhulislaam ibnu taymiya masaladan xaa wuxuu ku tegay isaga inaan mutamaticana sacyi aan laga rabin madhabkaasna aada u daciif u yahay weliba sababtoo a ah nas sariixa kusoo arooray caaisha radiallahu wuxuu yihi isaga jaabir ma sheegin in sacyi ay ku celiyeen dadkii mutamaticiinta ah laakiin caaishaa sheegtay fii saxiix albukhaari wagayrihi oo waxay tihi ninkii tamatucayna sacyi baa lagayuu sameeyey intii tamatucday dadkii aan tamatucinna sacyigoodii horay tirsadeen hadalkaas hadal sariixa soo maha marka lidalika masaladaas waxaa maalinkaa marka saciga safa walmarwa iyo eh, waxaan ujeeda dawaafka iyo saciga markuu soo sameeyo afartii camal waa dhamaatay soo maa afarta camal maalintaa la qabtay maxay noqotay alramyu walxalqu wadabxu wadawaaf bilbeyt iyo saciga isla wada jiro marka aduu mutamataya afar camal soo maa waxaa usoo laabanaa marka mina waa inuu habeenkaas mino baryo maalintii tobnaadaan joognaa habeenka ko iyo tobnaadka waa inuu mino baryo mabitu musdelifa ah, makaa bilaabm mabitu minana bilaabmaysa marka halkan marka wuxuu yihi faafaada ila lbeyti buu yimid beytka xaggiisa dabcan waa dawaaf fasallaa bimakata duhra wuxuu yidhi makow duhurka ku tukaday riwaayo kalena waxay leedahay nebigu duhurku minowbu ku tukaday wixiisii soo dhamaystay ayuu mino usoo laabtay salaad duhur minow ku tukaday see loo jamcinaa labada riwaaya laba riwaaya saxeexa culimada qaar waxay ku jamciyeen reer reer makana waa soo tujiyey nebiga duhurka maadaama uu imaamkii muslimiinta u ahaa reer makana waa soo tujiye mina markuu yimidna dadkii joogayna isagaa tujiyey marka isaga salaadiisii horena sunna waxay u ahayd farad tan dambana sunnay u ahayd maadaama imaamkii muslimiinta uu ahaa saasaa lagu jawaabiy rawaahu muslimun mudawalan can khuseymata bni thaabit marka xadiidkan waa xadiidka ugu dheer waayo oo koobay sifatu xaji nabiyi sala allahu alayh waali wasalam wacan khusaymata bni haabitin radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa faraqa hadduu ka faaruq noqdo min talbiyatihi talbiyadiisa fii xajin xaj ow amase cumratin cumro dhexdeeda sa'ala allaha alla weydiisanayo ridwaana ridihiisa iyo waljannata janno weydiisanayo wastacaada biraxmatihi naxariistiisu alla ku magangelaayo min annaari buu uga magangelaayey rawaahu shaaficiyu biisnaadin daciif isnaad daciifa shaafici uu ku wariyey xadiidkan oo sanadkiisa waxaa ku jira saalix ibnu moxamed ibni abi zaaida waana daciif ninkaa isaga ah nacam naam marka xadiidku ninkaas sanadkiisa ninkaa saalix la yidhaahdaa ku jiro oo daciif ah talbiyada marka goormaa la goynaa iyada sideedaa talbiyadii labayk allahuma labayka soo socotay waxaa la goynayaa marka dhagaxda la tuurto jamratulcaqaba lcaqaba markuu tuuro khalaas talbiyada waa la goynaya halkaasay ku dhamaanay ayb wacan jaabirin radia allahu canhu waxaa laga weriye qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama naxartu haahunaa marka tobanaadka markuu saac meeshiisa usoo dhammaysto mino uu usoo laabto habeenkii minuu barya kow maalinta ku xigta tobnaadku waa maxay kow iyo tobnaadka sooma maalinta kow iyo tobnaad waxaa la yidhahdaa yowmu lqarri maalinta tobnaad yawmu naxrigaa la yihahdaa maalinta kow iyo tobnaadna yawmu lqariyaa la yidhaha waa maalinta sugnaashada nin kasta oo xaajiya minow joogaa maalintaas qasab wa nin kastoo xaajiya minow jooga ilaa dadka daruuraad kale sida imaan doono ma ahan yawmu lqari baa la yidhaha marka maalintaas maalintaa marka kow iyo toban acmaasha xaajiga laga rabaa waa maxay ayaamu tashriiqoo ku jira ayaamu aklin washurbin wadikrin lilahi tacaala allow xusaa takbiiraadkao badinaa waxaa marka acmaasha manaasigta xajka maalintaa laga rabo duhurka markii la gaaro bacda zawaal ilaa iyo habeenkii waaa waxaa laga rabaa inuu intuu baxo jamaraadkii ou tago asuqraa wlwusطaa walkubraa uu tuuro midda koowaaduu toddoba dhagax ku tuuraa tan labaadoo haddana dhexo waa ducaysanaya duca dheerow ducaysanayaa tan dhexow imaanayaa toddoba dhagaxuu ku tuuraa waa ducaysanaya midda saddexaad imaanaya oo shalay tuura toddoba ku tuura waa baxaya ma ducaysanaya marka taasuu samayna marka waa maalmaha marka saddex maalmaha mino la joogaayo waa ramyiga maalmaha ramyiga waa sha maalinta tobnaad iyo kooiyo tobnaad maxay ku kala duwan yihiin maalinta tobnaad halaa la tuuraa buurbis saddexa maanta maalintan la tuuray halaa goormaana l xagga waktigana waa ku kala duwan yihiin taas markay qoraxda soo baxdaa la tuuraa maalinta tobnaad laakiin maalinta kooiyo tobnaad bacda duhur baa la tuura wixii duhur ka dambeeya tuuridda ay bilaabmi ayb waa soo laabanoo maalinta labaad saasu ku joogaa maalintiisaas maalinta labiyo tobnaad ee ku xigto waxaa la yidhahdaa yawmu nafri lwala yawmu nafri lwal maalinta bixidda koowaad ayaa laaa ninkii rabo maalin soo bixi karaa faman tacajala fii yawmayni falaa itma caleyhi waman taahara falaa itma caleyhi liman itaqaa ninkii marka maalintaas labiyo tobnaad rabo inuu baxo bacda duhur markii la gaaro tuura jamaraadkii saddexda habuu tuuraa qoraxda waa inaysa ugu dhicin mino hadday qoraxda mino ugu dhacdo inuu maalinta dambe sugaa hadduu marka intuu duhurkii tuuro iska baxo falow xajkiisa waa waa biswa dawaafulwidaac unbaa ka dhiman ninkaas dawaafkii saweetinta unbaa ka dhiman waa dhamaaday acmaalulxaji waa ka dhamaaday qofkii marka maalinta ka dambe markaa saddex maalinta saddex iyo tobnaadna waxaa la yidhaha yawmu nafri taani maalinta bixitaankeeda bixitaanka labaad maalintiisa bixitaanka labaad marka maalintiisa cid walbaa baxayso mar haddii duhur la gaaro dhagaxdii la tuurto waa la firaaqeyna mina marka nacam waa la firaaqeyna saas waa lagu taas marka intaasaa un ka dhidhinay hadda nacam wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal ly slam nabigu wuxuu yihi naxartu haahunaa halkaana ku gowraca aniga wa minan minana kulluhaa dhammaanteed manxarun meel wax lagu gowraco fanxaruu gawraca fii rixaalikum meelaha aad dega xaafadihiina ku gowraca xaafadaha aad meel ka degantihiin isagoo gawraca qasab maha meeshan ku gowracay inaad ku gawracdaan wawaqaftu haahunaa halkaan baan istaagay wacarafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mawqifun waaye waa meel la istaago wawaqaftu haahunaa halkaan baan istaagay wa jamcun musdelifana kulluhaa iyadana mawqifun mawqif waaye ayb xadiidka horaan usoo ishaarnay wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga lamaa jaa ilaa makata maka markuu yimid dakalahaa nebigu wuxuu kasoo galay min aclaahaa xaggeeda kore ayuu kasoo galay wa kharaja nebigu waa ka baxay markau baxaayana min asfalihaa hoosteeda hoosou ka baxay dariiqa kore dariiqa hoose muttafaqun calayhi bukhaari muslim ayaa xadiidka soo saaray marka wuxuu leeyahay halkaana marka wuxuu ka gelaya aadaabta maka gelitaankeedu halkan ka galay nebigu sala allahu alayh ali wasalam markau maka galaayey wuxuu kasoo galay aclaa maka aclaa maka hadda waa meesha la yidhaha xajuun nacam markaasna waa la dhihi jiray magacaas waa u lahay xajuuna la yidhaha xajuun dariiq alxajuunu kasoo gelaa waa meesha maqbarada maka ay ku taalla oo khadiija iyo radi allahu canha iyo meelaha waa ku dugayin la dhaho maqbarat lmucallaa meeshaas dariiqaas uu nabiga kasoo galay sala allahu alayh ali wasalam wakharaja nebiga wuxuu ka baxay min asfaliha buu ka baxay jarwala la yidhaha meeshaas hadda jarwal aa la yidhaha waxyaalaha tabeelayaal ku dhigdhigan iyo magaca calaamadahaas waa waa leeyihiin ayb halkaasuu ka baxay marka nabiga sal lla slam muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray marka dabcan sunno waa tahay dii nabiga sidau yeelay in la yeela dee hadda laakiin adoo ad isma xukuntid basaa iska kaawado meesha horabo kaa bixina laakiin haddaa adu kala taqaan dhulka ood adu ismaamulayso saanaa fiican waa garatay sooma wacan ibni cumara radia allahu canhuma anahu kaana ibni cumar wuxuu ahaa laa yaqdumu makata midaan maka gelin ilaa haddii uu galaayo mako baata wuxuu baryahay bidiquwan meesha la yidhaha diqua ah. xataa intii usbaxa uu ka waaberiisto markuu soo waaberiisto maalinuu soo gelayo wayaktasila uu ka qubaysto wayadkuru dalika taa wuxuu ka sheegayo can inabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga muttafaqun calayhi halkan waxaa laga qaadana waxay tahay ibnu cumar sida uu qabay in maka aan habeen la jirin oo qofkas usoo socda ibnu cumar waa xaj badnaa aada u xaji jira ilaa xataa sanad meesha dagaal uu ka jiray la yidhi sanadkan dagaalaa ah ka jiraa yidhi meesha markaasu wuxuu yidhi anu waa baxaayo waa aaday ayuu yidhi haddii ay noqoto marka inaan makansan waayona sidii nabiga xudaybiya oo yeelan yeelayo muxsiraan noqona muxsarna axkaamtiisa waa aqaanaayo marka aad xajku waa aada u xajin jiray radia allahu canhu marka ibni cumar markau maka gelaayo habeen ma geli jirin mako meel maka agteeda u baryi jiray waa qubayso jiray subaxi u soo geli jiray mako sunada marka waxay tahay in maka subax ama barqe iyo maka laakiin imaamu nasaa-i baa wuxuu baabaystay dukuulu makata leylan ayuu baabaystay in maka la geli kara habeen bukhaarina markau baabaysanayo si cajiib u baabaystay wuxuu yidhi baabu dukuuli makata nahaaran aw leylan maka gelitaankeeda xugun kusoo aroora cadayntiisiiba uu baab maalin la galo ama habeen la galo nacam xaafid ibnu xajar marka wuxuu ka sheegay nebiga sala allahu alayh ali wasalama inuusan mako xilli habeena uusan gelin ilaa hal mar maahan cumratu ljicraana markuu qaswatu xuneyn nebiga uu galay dagaalka u dhammaaday maalkiiba wuxuu ku soo aruuriyey jicraana meesha la yidhaha hanaa-imta isagu keenay waa baxay habeennimow maka galay waa soo cumraystay isla habeennimou soo noqday jicraana uu kusoo noqday nasaa-ina taasoo u baabaystay baabu dukuuli makata leylan marka taa waxaa laga qaaday in habeen la geli karaa laga qaadana marka ayb oo wuxuu yihi binasa dukuulu makata leylan cadaa ibn abi rabax taabicigaasna wuxuu yihi in shi'tum fadkuluu leylan yii idinku haddaad doontaan habeen iska galo yihi mako inakum lastum ka rasuulilahi sal l slam idinku nabiga kale ma tihiin yii inahu kaana imaaman bau ahaa nebigu nebigu imaam bau ahaa marka saa darteed eh, inahu kaana imaaman fa axaba an yadkulahaa nahaara liyaraahu naas saciid ibnu mansuura wey nebiba lamid maahidino nebigu imaamu ahaayo yii marka acmaashiisa in la arkow rabay marka saasoo maalin u galay laakiin idinku a ma tihin marka fiqi iyadana aada u cajiib badan way nebigu hadday sugnaatay inuu habeenna galay mar laakiin badanaa uu maalin geli jiray ujeeddada galka nebiga keenaya waxaa weya nebiga in acmaashiisa la arko rabaa de nalalna meesha kuma olin xilligaas nacam marka cada wuxuu le idinku nabigoo kale ma tiino aimo ma tiino markaad doontaan iska gala waana sidaas bukhaarina baa tabwiibkiisa ou cadaynayo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma anahu kaana wuxuu ahaa ibnu cabaas yuqabilu mid dhunkada alxajar alaswad dhagaxa madow xajar aswad wayasjudu caleyhi waa ku sujuudi jiray rawaahu alxaakimu baa weriyey marfuucan walbayhaqiyu mawquufan bayhaqina isagoo mawquufa weri marka xadiidkan saxa marfuucan oo mawquufan marfuuci mawquuf ahaan baa u ansaxay marka waxaa laga qaadanaya xajarulaswadka in la dhunkado lana laguna korsujuudo waxa loo dhunkanaa itibaac waay maaha caabudid la caabudayo sida xadiidka soo socda oo tilmaami doono midda kale waxaa weyaan dhagaxaani daatadiisu isaga wax khaasiya hadda oo daatadiisu nafciyo durma laha oo sida hadda cubaad lasnaam oo kale ma nihin annaga laakiin nabigaa lagu raaca sala allahu alayh waali wasalam dhagax korkiisa in lagu sujuudo la dhunkado sharciguna waxaa ka qaadanaya meeshaan marka sharcigu inuu mujarad caqli keliya tashriicu inuusan ku soceliyo oo sharciga in alle rasuul lagala laga qaata ay tahay sala allahu alayh ali wasalam maxaa yeele taa waxaa ku caddaynay dhagaxdii ayaa midna la dhunkana midna waa la tuuriyeyna marka kan la tuuriyey maxaa loo tuuriyey kan la dhunkaday maxaa loo dhunkaday nebigaas sameeyey sala allahu alayh ali wasalam oo hadda buuraha aan sheegayna jamaraadka jumrat lcaqaba iyo kubra alkubra wasuqra walwustaa waxaa tuuraysa waa un meel waay makaan meela tuuriyeynaya dhagax ku tuuraysaa nacam dhagaxna waa dhunkanaysaa nacam oo inaad mid kaana cibaadadiisa waa in la tuuriyeeyo kana cibaadadiisa waxa weyn in la in la dhunkado aad alla ugu dhawaanaysa subxaana watacaala ayb taasoo marka yasjudu caleyhi rawahu alxaakim marfuucan albayhaqiyu mawquufan wacanhu qaala wuxuu yihi amarahum nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga amray an yarmuluu halaaata ashwaadin saddex shawd inay rucleeyaan wayamshuu arbacan afarna ay socdaan toddobada dawaafka la dawaafayo yani waxaa weya saddexna waa waa la rucleynaa shanna afarna waa la soconaa maa bayna aruknayn nacam an yarmuluu inay rucleeyaan halaaata ashwaadin wayamshuu arbacanna ay socdaan maxaa idin qoran kabacdi maa eh, bayna ruknayni labada rukni inta udhexaysana waa iyadu marka maa bayna ruknayn labada rukni inta udhexayso mutafaqun caleyh yani saddexda hore waa la rucleynaa afarta dambena waa la soconayaa socdaan maa bayna ruknayn labada rukni an yamshuu inay socdaan bayna rukn waa rugniga xajarka uu ku yaala afar rukni bay leedahay kacbada afar tiiray leedahay yamaaniyeyn kuwa yamaniga iyo aswad waxaa la yihahdaa shaamiyeyn aan dam kale xidhaan yeyn ayaa la yihahda labadaas yeynka lama taabto lama dhunkado sameeyo labadan inta ruknulyamaniga waa la taab lama dhunkado waa la istimaar waa la dhunka waa la taabtaa gacantaa la dhunkadaa waxaa lagu taabtaa ulsha la dhunkadaa ama haddii waa la ishaaraa bis ishaara lama dhunkado gacanta waa garaten soma labadan kalaskuma taabta afar saasay kala tahay sabab marka labadan shaamiyeenka loo habanaynin waa maxay asaasi maqaami calaa asaasi qawaacidi ibraahim ma aha oo kacbada qawaaciddii nabi afartii tiir nebi ibraahim uu yeelay labadan waay labadan oo yamaani iyo xajul aswadka mid ku jira amaa labadan shaamiyeenka calaa asaasi qawaacidi ibraahim ma aha sababto waxaa weyaan reer maka markay kacbada dhisaayeen intaan markay soo dhiseen waxaa ka go-day nafaqadii marka markay nafaqadii ka go-day labadan ayay sameeyeen shaamiyeenka bis labadii hore baaqi yeeleen qaybtii marka kacbada ee dhinacaas jirtay waa xayndaab yaraa loo sameeyey xijru ismaaciila la yiraha oo xijr waa meesha yaroo xayndaabka camal ah xijru ismaaciila la yiraha marka labadan dambe qawaaciddii nebi ibraahim kuma taagna meeshii nebi ibraahim qawaacidda ku dhigay kuma taagna ayaga laakiin labadan hore waa meeshii nebi ibraahim oo qawaacidda uga dhigay taasay culumadu wa canhu qaala waxaa laga wariyey ibnu cabaas waxa uu yidhi lam ara rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ma aanan arkin yastalimu isagoo taabanayo min albeyti kacbada xaggeeda hayra ruknayni alyamaaniyeyni labada rukni rukniyo yamaaniga waxaan ahayn isagoo taabanayo ma aanan arkin rawahu muslim tarkiga nebigoo xujaysanaa marka dhaa wuxuu leeya ibnu eh, cabaas nebiga ma aanan arag isagoo taabanaayo ilaa labadan rukni maahan yamaaniyeenka maahan labada dambe ma taaba jirin wy lidalika mucaawiya ku qabsaday mucaawiya afarta taataabanayo ah. markaasuu yidhi dhaaf maxaa yeele nebigu ma la taabto yidhi labada kale iska dhaaf markaasuu mucaawiya wuxuu yidhi laysa laysa shayun min albeyti mahjuura wax beytka kamida oo laga tegaayo mal meel walba waa la taataabanaya ayb marka taasna marka imaamu shaafici ka jawaabay wuxuu yidhi laysa shayun min albeyti mahjuuran wax laga hijroona male waa sax sababto a ah balna yaduufu xawlahu xaajigu beytkooba ku dawaafa meel uu ka tegaa maa jirto dhinac walbaba uga soo wareegay soo maa walaakina natabicu sunnata ficlan wa tarkan hadday sunada nabiga raacayna ficil ahaan iyo ka tegis ahaan labada qan ayb waanhu cumara radia allahu canhu cumar bn khadaab waxaa laga wariyey anahu cumar qabala alxajara dhagxibo dhunkadaa lasoo damadoobaa faqaala waxau yihi innii aclamu waxaan ogahay anaka xajirun inaad dhagax adiga laa taduru aadan dhibayni walaa tanfacu aadan anfacaynin walowlaa anii ra-aytu rasuula allahi sal ly slam haddii lala yahay inaan arkay nabiga sal l slam yuqabiluka asagoo ku dhunkanayo maa qabaltuk maa qabaltuka kuma dhunkadeen nebiga oo ku dhunkanayo haddii uunan jiri lahayn anugu kuma dhunkadeen muttafaqun caleyh ibnu xajar xadiidkan wuxuu ka bixiyey wuxuu yidhi fii qowli cumar haada qowlka cumar waxaa ku sugan uu yihi altasliimu lishaarici shaarica in loo salimo fii umuuri diini umuuraha diinta in shaarica looga dambeeyo ra'yigaaga lama rabo inaad gelisid marka wafcalu khayra la yidhi oo adoo aada ra-yigaaga waxaa rabta iska samayso maya in shaarica loo salimo bis fii umuuri diini wa xusni litibaaci fii umuuri diini ama umuurahaada dunyawiga adiga saarabta uga shaqayso wa xusni litibaaci iyo yani waxaa ku sugan oo kale u yidhi fii qowli cumar hada atasliimu lishaarici fii umuuri diin wa xusnu litibaac raacitaanka wanaagi yani xusnu litibaaci fii maa lam yukshaf can macaaniiha iyo in la raaco oo si fiican loo raaco waxa aan la gara karin macnahooda iyo xikmadooda in la raaco dhagaxan hadda waxa loo dhunkanaayo ma la garanayo keliya marka maxaa lagaa rabaa nebigu mar haddoo dhunkaday maslaxo unbaa ku jirta danaa adiga kugu jirta dhunko ama xikmadeeda garo ama ha garana wahuwa wuxuu yihi marka qaacidatun cadiimatun waay fi itibaaci nabiyi sala allahu alayh ali wasalam fii ma yafcaluhu waxa nebiga uu samaynayo walow lam yuclam alxikmatu fiihi yaanba xikmada la garanaya qaacido muhiima waa waay midaan qaacidada guud waa maxay wixii nabiga sameey in la sameeyo xikmadeeda ama garo ama ha garanin adiga waxaa kaloo ku sugan oo yihi wa fiihi dafcu maa waqaca libacdi aljuhaali riixid la riixaayo waxa bacdi aljuhaal qalbigooda kusoo dhacaayo min ana fi lxajari اlaswadi khaasatan tarjicu ilaa daatihi oo ah xajaru aswadka ama uu leeyahay arrin gaara oo daatadiisa u laabanayso oon itibaac nabi aan ahayno ama dhagaxaan la dhunkanayo oo isagu nafci gaaraba oo wataaba ama dur gaara oo wataaba taa marka in la dafciyo la eriyo aa ku sugan xadiidka maal cumar fiili waxa uu leeyahay saa ha u qaadanina waxa loo sameynaya waxan waa itibaac kuleeyahay laba qoloba anu marka waa arkay gaalada qaarkood waxay kuleeyihiin kacbadan lagu wareeganayo iyo dhagaxan la dhunkanayo iyo dhagaxan xajarulaswadkan idinka laftirkiina muslimiinta laftirkooda wataniyada waxaa uga dambeeyay marka iyagu gaaladii marka maxaa loogu jawaaba waxaanu wataniye ma ahaane waa waa cibaado nabiga sala allahu alayh ali wasalam in alle loogu dhawaado oo u jideeya waxaan u samaynayna ka itibaaca nabiga ku dayashadiisa tusaalihii nabigo kale in la sameeyo waa ana wax aan u samaynayno dhagaxaan mana baryayno nafcina kama rabno durna lagama celinayo waa la garta soo maataa midda kale qolo ayadana waxaad arkaysaa marka muslimiinta kamida jahliga ku fogaatay qaar waxaa waxaad maqlaysaa khuraafaad isaga sheekeynayo oo ku dhahayo meel nebiga uu ku duugan yahay in musqul laga qoto ma bana magaalo nebiga ku duugan yahay madiina in musqul laga qotoo lagu saxaroodo ama lagu kaadiyaba ma ahan u kuleeyahay xaggee la geenaa caradi kaadi waa jahli waxaas hataa caqliga iyo saliimka wax ka hor imaanay qaarkood waxay dhagaxda masaajida laga dhiso dhagaxda kale waa ka duwan yihiin khaasiyo gaaray leeyihiin meel hadday ku dhacaan in meel fiican la dhigo waaye waxaas dhagax aabudkaas lama raba dhagaxan waa lagu dheefsadaa ama guri hadii haddii masaajid lagu dhiso haba isma dhaama ee dhagaxan hadda baryo iyo midna ma galo kan masaajidka in la taataabto xataa oo wejiga la marsado wuxuu yihi marka wafiihi bayaanu sunani bilqowli walficli xadiidkan waxaa kusugan u yihi sunanka nabiga in la cadeeyo qowl iyo ficilba lagu cadeeyo oo cumar hadda waana dhunkaday waana hadlay soo maa oo wuxuu yihi war dhagaxow dur iyo nafci midna ma haysid nabiga baa hadduusan nabiga ku dhunka lahayn anuu kuma dhunkadeen daadsaa marka wax loo baro wa ana alimaama ida khashiya calaa axadin min ida khashiya calaa axadin min ficlihi وأن الإمام إذا خشي على أحد فساد اعتقاad أn يباdira إلى بيان الأمر ويوضح ذلك waxaa ku jira xadiidka sidoo kale hadduu imaamku ka cabsado qof ficil oo isagu samaynayo inuu si xun qof u fahmo ee uu marka اctiqاad xun ka qaato hadduu ka baqo imaamka inuu markiiba u cadeeyo ou la soo degdego bayaanka wax bayaaninta haddii kale nin baa waxuu dhaha cumar oo dhagaxan dhunkanayn arkay wuxuu u qaadanaya dhagax la caabudo cumar marka taas dhan u dafciyey wuxuu sameeyey dhagaxan itibaacan loo raaca iyo yeela mutafaqun caleyh xadiiska buhaari muslim baa marka soo saaray wacan abi dufayl radia allahu canhu qaal ra-aytu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan arkay yaduufu bilbeyti isagoo kacbada dawaafaayo wayastalimu rukna rukniga taabanayo xajarulaswadka waayo bimixjanin ku taabanayo ul bakoorad ah macahu isaga watay wayuqabilu lmixjana wayuqabilu ou dhunkanayo almixjana bakoorada usha rawahu muslim xadiidka muslim baa weriyey wacan yacla bni umayata radia allahu canhu qaal daafa nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa dhawaafay nebigu wou dhawaafay mudabican isaga oo muruqiisa midigtaa muujinayo nacam biburdin go- ku iddibaacsan akhdara oo cagaaran idibaaca marka waxaa weeyaan marada qofka dhawaaful quduumkaa la sameeyaa dhawaafka kaloo looma badno nacam oo dhawaafka kaleo dhawaaful ifaadaha iyo dawaafulwidaaca iyo lama sameeyo kadana dawaafulwidaacu isaga qofku maba ahaba ixraamkaaba kasoo baxay laakiin dadka midkan dawaaful ifaada oo muxrimiin iyagoo ahay sameynayaan ama iyagoo aan xataa muxrimiin aan ahaynna waa yeeli karaan dadka qaarkood waxaan arkaya marka iyagoo marka idibaaci samaynayo sunada dawaafulquduumka kusoo arooray idibaacu marka waxaa weyaan filkishaan midig hoosteeda in la geliyo go-a oo marka midaan dhinacan garabkan la saaro midig oo garabkan eh, waxaan ujeeda bidixda la kor saaro garabka bidaxda midigta la muujiyo eh, muruqeeda gacanta midigta marka kaas ra-aytu rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam an arkay daafa nabiyu sala allahu alayh ali wasalam mudabican isagoo go-iisii gacantiisa midig muruqeeda muujiyey oo go-i dhinacaan bidixdaa wada saaray darfihiisa biburdin ah, go ah, akdara cagaaran rawahu hamsatu ila nasaa-i saxa tirmidiy waan anasin radia allahu canhu qaal kaana nebigu wuxuu yuhil kaana anas waxau yihi kaana yuhillu mina kaana wuxuu ahaa yuhillu inuu yani sawdaynayo mina anaga xaal uu naga mid yahay almuhillu midka sawdaynayo falaa yunkaru caleyh laguma inkirayni oo talbiyadii iyo ama laa ilaha illahu iyo inuu dhahayo wayukabiru mina almukabiru kan annaga naga mid ee takbiirsanayana ou takbiirsanayo waa takbiirsanaya falaa yunkaru caleyh laguma inkirayni muttafaqun caleyh yacni qaarna markii xilli markii talbiyada lasoo waday qaarna waa talbiyeysanayeen qaarna waa takbiirsanaayeen qaar waa laa ilaha illah haysanayeen wax lagu qabsanayo ma aanti midna midka kale kuma unu qabsanayo marka dikrigan inuu wada mashruuc iyo takbiiro inaad marka qaar la imaan karto mar inaad laa ilaha illa la imaan karto ilaa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi bacahanii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaa idiray fi tiqali kuwa culus dadka culus ayuu raaciyey aw amase qaale waxau yihi fi dacafati kuwa taagta daran ayuu ayuu raaciyey macooda idiray ugu daray min jamcin musdelife xaggeeda marka laga soo baxayo bileyli habeen xadiidkan marka ibnu cabaas wuxuu waa yaraa isaga dabcan marka nebigaa isoo diray waxuu igu igu soo diray wuxuu igu soo dhex daray dadka culus waa yeelada ama dadka dacafada waa yeeladii naagaha min jamcin musdelife xaggeeda ayuu iga soo bixiyey oo iga soo diray bileylin xilli habeen ayuu isoo bixiyey nebiga sal ll ly slam oo isoo bixi jiray marka hotana daay sheegayna dadka bacafada waxaa u banaan nisfuleylka inay musdelifo kasoo tagaan ayb hadday laakiin musdelifo kasoo tagaan nisfuleylka goormay tuuranayaan habeen barkii bay musdelifo kasoo baxeen minay imaanayaan goormay ayagu dhagaxda tuurayaan axaadiista soo socda ku sheegi doona wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri istaadanat sawdatu waa idin dalbatay ka idin dalbatay sal slam leylat lmusdelifa habeenkii musdalifa an tadfaca inay baxdo qablahu nabiga hortiisa wa kaanat sawda waxay ayd sabitatan mid culus yacni taqiilatan waa yeeli ahayd waa waa cuslay faadina lahaa nabigu waa uu idmay mutafaqun calayhi bukhaari muslim ba xadiidka soo saaray oo dadka waa weyn in lagu daraayo marka dadka ay bixi karaan ayaa laga qaatay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala lanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu nagu yidhi laa tarmu ljamrata jamratlcaqabaha tuuranina xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda soo baxdo rawahu hamsat ila nasaa-iya wafiihi inqidaacun baa ku jiro xadiidkan waase saxiix ayb ayb oo sanadkiisu tirmidi baa weriyey sanad saxiixo mutasil ku weriyey min dariiqi miqsam can ibni cabaas tirmidina wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiixun ibnu xajar laftirkiisa xadiidkan in itisaal sanadkiisa uu ku yimid fatxiga waa ku caddeeyey naam oo wuxuu ku caddeeyey fatxulbaari juska saddexaad ayuu ku caddeeyey xadiidkan isaga marka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa xataa dadka ibnu cabaas wuxuu ku jiray dadka dacafada ah xataa dadka dacafada ah waa soo horumarayaan habeenkii saqdhexa soo baxaan laakiin tuurashadu markay qoraxda soo baxdun bay tuuranaya xadiidkan saasaa laga qaadanaya kan kale aan ku darno markaas axkaamta sheegayna wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri arsala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigaa soo ayaa diray biumi salamata umi salama leylata leylata anaxri habeenka tobnaadka habeenka bishu ay tobanka tahay ayuu soo diray faramat iljamrata jamradii bay tuuratay qabla alfajri salaada subax intaan la gaarin bay tuuratay uma madad waa tagtay fa afaadat dawaafay samaysay dawaafu lifaadihi rawaahu abu daawuud baa weli isnaaduhu calaa shardi muslim xadiidku isnaadkiisu calaa shardi muslim xadiidkan ibnu kathiir kitaabkiisa la yara irshaad lfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih juska koowaad safxada saddex boqol soddon iyo sagaal wuxuu leeyahay rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayidin abu daawuuda weri isnaad jayid uu ku wariyey laakin wuxuu yihi rawaahu shaaficiyu mursalan imaamu shaaficina isagoo mursalo weriyey wa rawaahu jamaacatu min alkibaari can hishaam bni curwa can abiihi can zaynaba binti ummi salama can ummihaa rag xufaado waaweynna dariiq kale xadiidka ku wariyeen isdiidi maayaanu maayaanr walacala haadaa hayru qaadixin raggan badan saan hadday u wariyeen min can dariiq umi salama ay ka keeneen haddaan eh, dariiqan abu daawuudna caaisha xaggeeda uu ka yimid qaadix maahan yiri id qad yakunu can hishaam can abiihi min adariiqayni labada dariiqba inuu ku keenay ayaa hishaam aabihii curwa laga yaabaa inuu laba siba u maqlay marka wuxuu yihi marka fayustadallu bihi marka ibnu kasiir isagoo xadiidka waa xoojiyey marka markaasu wuxuu yihi fayustadallu bihi xadiidkan waxaa loo daliishanayaa calaa sixati ramyi bacda nisfi lleyl mar haddii nisfuleil la gaaro dadka dacafada inay tuuro karaan qoraxdu inay soo baxda inaysan shardi aysan ahayn ayaa xadiidkan laga qaadana sababtoo qabla fajri bay tuuratay umu salama salaada subax ka hor bay tuuratay soo ma jeedaan xadiidka ibnu cabaasna muxuu yidhi ha tuuranina ilaa aad qoraxda ay kasoo baxda aan la socotaan labada xadiid horta wuxuu yihi marka sidaasuu marka uu yidhi wain kaana alwlaa an yakuna bacda duluuci shamsi lificliha calayhi salaam inkastoy fiican tahay qoraxda markay soo baxda in la tuurto marka amarkan muxuu ku xambaaraa ibnu kathiir istixbaabuu ku xambaaraa amarka xadiidka ibnu cabaas xadiidkan umu salamana wuxuu ku xambaarayaa ibaaxuu ku xambaaraa waana sidaa dhow aan arkayna nacam bacdi culamaana xadiidkan nakaaray ku sheegeen oo munkar weeyaanay dheheen oo dariiqa kale ay ku cileeyeen nakaarada waxaa u keenaaya ay leeyihiin umusalama salama nabiga sala allahu alayh ali wasalam eh, eh, meel nakaaro uga jira imaam axmed uu ku sheegaa nacam ayb zaadkana waa ku yaalla asoo intaan ka tafsiil badan laakiin ha yeeshee xadiidkan xataa haddii la yaraa ma ansixin xadiid asmaa ayaa ansixay oo bukhaari ku sugan asmaa binti abi bakr anahaa ramad aljamrata jamrat lcaqabay tuuratay uma rajacad waa laabatay fa fasallat subxa fii manziliha oo intay tuuratay ayay meeshii mina teendhadeedii tagtay ay salaad soo ku tukatay taa marka maxaa laga garanaa marka inaysan qorax soo bixin soo maa xadiidkaa marka bukhaari baa weriy <coughs> weliba waxay tihi faqiila lahaa ah, maxaasaan u yeelay baa layidhi weli qoraxdii ma soo bixin markaasi waxay tihi yaa bunay wiil wiilkaygiyo ina rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aadina lilduxuli naalaha waayeeladaa rasuulka waa u egmeeyey jira arrintaas oo xadiid xataa nebiga ay u tiirinayso sheekh alalbani isaga wuxuu leeyahay ijtihaadkeeday ka samaysay asmaa binti abibakar saas daraaddeed riwaayada ibnu cabaas oo xoojinaa midaan umu salama dacfi inuu ku sheegayaan umalaynayaa isaga marka waxau qabaa dadka dacafada iyo keyrkoodba kulligood inay qoraxda ay usoo baxdaa shardi a buu leeyahay marka madhabkaa waxaa wey waxaa ka fiican in la jamciyo xadiidka kan ibnu cabaas iyo midka asmaaba in la jamciyo sababtoo ah asmaa waxay tiri nebiga waa u idmayay tiri dadka waayeelada ah markaasoo idinka wuxuu ku xambaara inay habeenkii soo dheelmadaan waayuu leeyahy furmo laakiin looma idmo saasuu saw sheekh uu u tawjiyey calaa kulli xaal madabka marka aimo badan ay qabaan saddex in loo kala qaado qabla alfajri in la tuurto bacda alfajri iyo qoraxda aysa soo bixin in la tuurto iyo markay qoraxda soo baxda in la tuuro saddexdaa we imaam shaaficina waxau qabaa in la tuurto qofku hadduu qabla alfajri inuu tuuro karo salaada subax ka hor inuu tuuri karo qabaa wallahu aclam waxaa weeyaan taana xadiidkan asmaagu u daliishaday imaamu shaafici kan ibnu cabaasna waxay ku xambaarayaan istixbaab eh, adila tusaysoo kalena waa sheegay ibnu xajar fatxulbaariga